أجمعين وبعد وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جبيع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي وضعيف من كاسي إملام علينا يري ونو يري من كتاب كتاب كيس ونو يري قال وحو يري أخبرني وحيور رجل من أو من بني تميم كملا من ولد أبي abi haale ciyaalkiisii kamida zawji khadiijata khadiija odaygeedii ahaa qabla nabiy sal allahu alay wasalam yuknaa waxaa loo kunyan jiray abaa cabdullaahi can ibnin wiil buu kasii wariyey oo liabi haalata u sugnaaday can alxasan binu caliy buu ka waranay radi allahu canhumaa qaala wuxuu ihi saaltu altu khaalii abtigay baan weydiiyey saaltu waxaan weydiiyey khaalii abtigay hibdi dhiba abihaala wa kaana wuxuu awasaafa mid tilmaamin badan wasaab macnaa facaal weeyaan waamhiltu malaqa facaalun oo mifcaalun oo facuulun can kasratin badiilun faacilun waa ka ohan jirin maalik fi alfiyati facaalun oo mifcaalun oo facuulun can kasratin faacilun badiilun waa ka ohan jirin fi alfiyati raximah llahu tacaala idan wasaafa waa waxaa weeya waa facaal amsilatu lmubaalaqa weeyaan wasaafa mid tilmaamintaan badan can xiliyati nebi nebiga tilmaantiisii iyo quruxdiisa sala allahu alayh wasalam waana aniguna ashtahi waxaan doonayaa an yasifa lii inuu ii tilmaamo minha shay-an shay minha xaggeeda markaa halkaa taqdiim wa ta'khiir baa ku jira an yasifa lii inuu tilmaamo minha xaggeeda shay-an shay shaygaasoo atacallaqu bihi aan ku dhego sideedaa laiska karaa oo wa ana aniguna ashtahi waxaan jecelaha an yasifa lii inuu ii tilmaamo shay-an shay minhaa kamida waxaa weeyaan tilmaamahaas أتعلق به أن كدقو لكن وحكم معنا في عوانا أشتهي أن يقولنا وحنقوني أن يصف لي إنه إيس المامو منها حق إذا شيئا شيء أتعلق به أن كدقو فقال مرخاتا وحويري كان رسول الله رسول كلا وحوها صلى الله عليه وسلم فخما مدوين بوها نبي صلى الله عليه وسلم مفخما أولا ويليه يتلأ لو افتي مدري وجهه وجهيسه tala'lu lqamari ka tala'lu lqamari tashbiihi waa la gooyey soo maarta tashbiihi waa la gooyayo ka tala'lu lqamar bay ahayd culimada balaaqaduna waxay idhahen haddii la gooyo aadaatu tashbiiha tashbiihaas waxaa loo yaqaanaa bay idhahen tashbiihu lbaliiq waxay la raashuuya tala'lu lqamari dayaxa waxaa weeyaan iftiinkiisa oo kale laylata albedri welibaatan habeenka afar iyo tobnaad oo dayaxu yahay adwala nabigu sala allahu alay wasalam mid ka dheer buu ahaa min almarbuuci dhexdhexaadka oo waxa weeyaan qof dhexdhexo oo laga dheeriya macnaa nabigu maahay sala allahu alayh wasalam waxa weeyaan dhexdhexaad dheer buu ahaa macnaha oo dhexdhexaadka laba aho mid yar gaaban iyo mid dheer baa kala jira marka nabigu sala allahu alayhi wasalam adwala mid ka dheer buu ahaa min almarbuuci dhexdhexaadka wa aqsara mid gaaban buu ahaa min almushadabi ka ku xadgudbay dheeradee aada ugu sii fogaaday cadiima alhaamati madaxiisuna mid weyuhaa nabiga sala allahu calayhi wasalam rajla shacri fidiisuna mid ay shanlaysan yihiin ay feedhan yihiin buu ahaa nabiga sala allahu calayh wasalam in infaraqat hadday kala tagto caqiiqatuhu foodiisu faraqahaa uu kala geyni markaas manaa hadday sidaa uu kala dhaca madaxa maadaama nabiga fidiisu dhaadheeraayeen hadday sidaa ay u kala daataan nabigu kala soodayay sala allahu ininfaraqad hadday kala tagto caqiiqatu foodiisa isaa u kala dhacda labada dhinac wuu kala bixinayo faraqaha isaguna wuu kala bixinayo bimacnaa uu kala asoorayo weeyaan wailaa haddii kale falaa yujaawisu mayna gudbi jirin shacru shacruhu timihiisu saxmata udnayhi labadiisa dhagood xaydhooda intaa carjawda ee halkaa dumarku ay daloashadaan weeyaan idaa goortii huwa nebigu sala allahu alay wasalam wafarahu uu badiyo see loo dabinaya bimacnaa uu feero weeyaan ashara lawni midu midabkiisu qurux badanya eebaha nabigu sala allahu calayhi wasalam waasica aljabiini dhinacyihiisa midee waasiciyiin buu ahaa carabtu ku fahmi jirtay qofku in dhinacyihiisa balbalaadhaan waa quruxday waay waxa laga yaaba xataa usirsada wax inagu aynaa quruxda qunqurixda agtooda ka ahaa innaga hadda meelo badan soo laisku cay madaxa weyni so maa curfigu badanaa wuu isbedeli karaa saas weyaan laakin eh, waxa weyaan asalka madaxa weyn iyo madaxa yar madax weyn baa qurux badan laakin waxa weya inaga curfigana meelo badan oo laysku cayi karaa soo ma waasic aljabini marka dhinacyadiisa nabigu sala allahu alay wasalam waasic bay ahaayeen azaja alxawaajibi xawaajibtiisaas waa sunayaashiisaas ama xujubihiisa a qorana way qornaayeen nabiga sala allahu alay wasalam sawaabiqa kuwa waasic oo balballaaran bay ahaano in yar ma ahayne xujbo badan iyo timo badan ba halkaa nabigu kulahaa sal allahu alay wasalam fii kayri qaranin mana xiirsanayn oo bimacnaa labadani halkaa xujubahaasi istimahoodu ismayna soo gaarayni in yar baa udhexayso ka wada in yar bu udhexays baynahumaa labada indhood dhexdoodana waxaa ahaa cirqun xidid oo yadurquhu uu wareejin jiray alqadab cadhadu waxaa halka ahaa xidid cadhadu ay wareejin jirtay oo markuu nebigu xanaaqa sala allahu calayhi wasalam xididkaasbaa istaagi jiray yadurquhu lqadabu cadhadaa wareejin jirtay bimacnaa dhiiggiisaa kici jiray markaasuu buuxsani jiray aqna alcirnayni sanqaroorkiisua nabiga sala allahu alay wasalam uu dheeraa lahu nabiga waxa u sugnaa nuurun iftiin oo yacluuhu sarreeya yaxsabu wuxuu malaynayey man qofka lam yata'amalhu nabiga aan u fiirsan sala allahu alay wasalam ashama inuu sankiisu soo taagan yahay wuu sinayaa sankiisu laakiin qofkaan u fiirsan inuu soo yartaagan yuu saa u yartaagan yahay sankiisu yuu moodayey laakiin nabiga sal slam sankiisu uu sinaayo san dheeraa lahu nabiga sala allahu alay wasalam waxa u sunaa nuurun iftiin yacluuhu sareeya yaxsabu wuxuu u malaynayey man qofka lam yata'amalhu aan u fiirsan nabiga sala allahu alay wasalam أشام من تنقيس سيطاقية هاي كفى اللحية قركيسة نبوينا صلى الله عليه وسلم لكن حكوينا هذا مكان الله بأسعط مكان هذا المنقص وانتعط من دولة جيسين يسو حكوينا بقى المرقى مرحة صحيح رئيسة ولكن رئيسان مرئة سرابة واي بعض الشافعية توحي طبعا لها يسا حديو حاويا منك انت اللقاء تقصى اللقاء حيرو مكتب ليه طبعا wax dhan oo magii lagu qaaday aada iska ciyaaraysaa meel banaan ah. aan ka socon kafa lixyati nabiga sala allahu alay wasalam garkiisa ugu weynaa sahla alkhadayni labadiisa dhabanood nabiga sal slam way shubnaayeen oo waxa weeyaan bimacnaa way sinaayeen oo hoos bay ushubnaayeen dariica alfami afkiisa nabiga sal slam weynaa inaga afku waa lasku caya soo curfiga unbaa isbedelay afku weyn waxaa weeye cay maaha mufallij ilasmaani ilkihiisa markaa mufallij ilasmaani ilkihiisa hadda nebiga haddii qofku yidhaaho waxa weeyaan uu afweynaa cayn maaha oo waa ammaan carabtu ammaan bay u arkayeen xaggana ku qoran tahay laakiin adiga waxaa laga yaabaa afkoweyna haddaan ku idhaaho waxay noqonaysaa markaasina qaab bay noqonaysaa isla markaad kelimada ba haddii ammaan aada u isticmaalin ood cay u bedasho iska dhigta nebiga wax ku dhaleecaynaya kufri bay noqonaysaa markaa waa ina markaas siiqada odhanayso ammaan ahaan waana tirahda dariica fami afkiis mid weyaha nabiga sala allahu alayh wasalam mufallij alasmaani ilkiisuna wayar kala tagsamay nabiga sala allahu alay wasalam fuulashiisa iyo fanax yar buu ahaa nabigu sala allahu alay wasalam mufallij alasmaani ay mufarij bayna alasmaani mid ilkihiisa ayar kala tabsanaan bay ahayn marka fanaxna u lahaa ilkaha kale laftooduna aada iskuma sii nabnayn daqiiqa almasrubati masrabadiisuna nebiga way dheerayd waa waxaan shalay soo sheegnay waa timaha yar ee halkaa laabta ilaa xudunta gaara ka-ana cunuqow qoortiisa waxaad moodeysay diidu dunyatin dameerfulu markaas waxaa weeyaan qoortii oo kale ayaad moodeysay bimacnaa tunka nabigaa weynaa sala allahu alayh wasalam oosa nabiga tunkiisu waa kaan shalay soo marayna soo maahan jariid almashaashi walkatibi soo maahan iyo tunkiisaa nabiga weynaa sala allahu alayh waa yahay diinu dumyatin fii safaa lfidati fidada saafigeeda lagu waxaa weeyaan lagu dhex tuuray bimacnaa nabiga sal allahu alay wasalam jirkiisu saafiga wuu nuurayay macnaa intaas fi safaa lfidati في فضة صافقة عنا نبي وحاويان قاب في ذو كلام معتدل الخلق أمور فيسا النبي الاحتحاب بها صلى الله عليه وسلم وحاوي أمور فيسو آمين سجورا الله من آمين سقوان الله من آمين سقوان الله من قوان الله النبي صلى الله عليه وسلم من وضعات معه من وضعات معه نبي أمور كيسا وطنب صلى الله عليه وسلم اعتداء الاحتحاب بها متواصل بها بادلوا من سوية تاغنبها النبي صلى الله عليه وسلم baadinun baadilun misoo yartaagan baa nabi sal slam idan marka mutamaasikun oo ishaysa marka baadilun soo yartaagantaas macnaheedu ma aha u fiirsana shalay waxaan soo marnay ehm, nabiga sala allahu alay slam markaan soo maraynay waa walaa bilmudahami mid soo taagan oo hilibkiisu uu badan yahayna ma ahayn laakiin halkan maxaa haddaba baadilkana lagu macneynayaa farqa udhexeeya waxay ka horey soo maraynay waa hilib iyo soo taagni xadka ka baxsan tana waa hilib yar laakiin aan badnayn baadilmi soo taagan baa nabigu sal sl laabtiisa saasoo yar taagnay mutamaasikun nabiga sala allahu alay wasalam mid ishaysta buu ahaa jirkiisu sawaau badni badni wasadri laabtiisa iyo calooshiisu nabiga way sunay sala allahu alay wasalam cariidu sadri laabtiisuna way ballaadnaydo sida dhinacyaheeda ballaarnay baciidun mid kale fog buu ahaa baid baciidun iyo bucaydun labadoo la akriyay maa bayna almankiya labada garboonta udhaxaysa bakma alkaradisi karadisana maxaa kusoo macnaynay ya lafaha sax bakma alkaradisi lafihiisu mid ay waawen yihiin baa nabiga sala allahu alayhi wasalam anwaru mutajaradi anwaru lmutajaradi wuxuu ahaa nabigu sala allahu alay wasalam mid aada u iftiimo buu ahaa isla markaana xubnihiisu timo way ka dhartirnaayeenoo timo ma lahayn xubnaha nabigu sala allahu alayh wasalam anwaru mid wuxuu ahaa waxaa weeyaan nuur badan oo iftiin badan almutajaradi oo warkaas waxaa weeyaan dhartiran oo bimacnaa timo ka dhartiran laakiin culamada barkoodna waxay ku macneeyaan way isku macneeyaano anwaru lmutajaradi xubinkiisa aan timaha lahayna aada u iftiimi jiray saas ilaahay taas ku macnayo hadii la kala qaado waa la heli karaa layidhaha anwar mid nabi sal slam muxuu ahaa iftiin badan almutajaradi oo dhar tiran oo tima nabigu sala allahu alay slam xubnaha badankood kuma lahayn sidaa waa la odhan karaa waxaa kaloo la odhan karaa anwar almutajaradi xubinkiisa aan timaha lahayn si iftiin oo aada u nuur badan buu ahaa mawsuulu maa bayna allabbati wasurqati mawsuulun waxaa xidhiidhsanaa maa bayna allabbati halkaa dhuunta iyo wasurqati xudunta inta udhaxaysa bishacrin timo oo yajlii soconaya kalkhadi sida liid khada oo kaleo sidaa loo mariyey qaling oo kale ayay ahayn timaha yidhi caaliya sadiyeyni nebigi labadiisa naasna way qaawanaayeen sala allahu alay wasalam لكن قاوني جاس معني دوا محيط شمي كقاونا ايويا او رق قارو حاج انت ما, ما صاية تنبضا كل صمة يا مركا نيوكم الله صلى الله عليه وسلم ويهي عادي السديري ما سيس نبي قاوي با صلى الله عليه وسلم راح راحتي على عشي سنة اي واسع تهيو اي رب الله رمتا نبي صلى الله عليه وسلم شاف نلك الطيبي labadiisa kafna nebiga way adkaayeen sala allahu calayhi wasalam walqadamayn ya maxaan ka buuday a ah, ala ina adag baan ka buuday caadiya sabyayni labadiisa naas nebiga sala allahu alayi wasalam way qaawanaayeen iyo walbadni caloosha mimaa siwaa dalika intaas wixii ka soo horay intee meelaha madaxa iyo meelaha lagu soo tilmaamay timaha mooyaane xubnaha kale ma lahayno iyo sala allahu alay wasalam ashcaru diraacayni ashcaru diraacayni xubnihiisa mid ay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxoogaa xaada uu ku lahaa bay ahayd saas weya ama culimada muslim waxay ku macnayaa ashcaru diraacayni xubnihiisu ay cadcad yihiin laakiin waxaa ka fiican ashcaru diraacayni labadiisa dhudhina sala allahu alayh wasalam iyadoo wax xaadaa ku taalay iyo walmankibeen labadiisa garbood waxaa kaloo lagu macneyn karaa ashcaru diraacayni dhudhumadiisu waasic bay ahay nabiga sala allahu alay wasalam oo ballaanaayeen iyo walmankibayni labada galbood macnaha mamaad moodaa inuu dhow yahayo waxaa ku kutusinaysa baciidun baa bayna almankibayni labada garbood dhexdooda wiyar kala fogaa nabigu sal slam taasoo kale marka ashcaru diraacayni dhudhumadiisu mid ay waasic yihiin bu aha nabiga sala allahu alayh wasalam iyo walmankiba labada garbood وعالي الصدري لا تيسنا وحقابي سوى تاقنين لكن تاقنين حكا كبحكونا كثم الرئيسة معهم جلك يسمى وحقابي سير قضي طويل الزنديري وقمدي سمينه قاتليهم بانبغي صلى الله عليه وسلم رحضر راحتي على عشر سنوات علي أحيث شصل الكفين والقدمين لماذا كفي لماذا عربان ويرى كان النبي صلى الله عليه وسلم عليك الصحن يوحى لغموضه ee adayg macnaa jirka ayaa abuurkiisa asaasaxa oo sidii alla u abuuray yaa waxoogaa yar adaygaa ku jira macnaa saailu latraafi xubnihiisu farahoodu mid ay dhaadheeriibo ama saa'il atraafi xubnihiisuna way dhaadheeraayeen marka xubnaha waa faraha xubnaha iska soo galgalaan xubin kasta way yar dheeray sidaa waa la yidhaahaa saa'il alatraafi xubnihiisaa shubnaana waa la yidhaahaa labada macnaba waa sax weeyaan saa'ir alatraafi xubnaha nebiga sala allahu alayhi wasalam way shubnaayeen amabase way dhaadheeraayeen xubnaha nebigu sala allahu alayhi wasalam waaye khubusaan akhmusayni khumusaan alkhmusayni nebiga akhmusayni nebiga sala allahu alayhi wasalam Ehm, gomadihii ehm, calaa calihiisuna rais magaadhay lahaayeen ra-is magaadho ra magaadhadu macnaha waa calaacasha xagga lugta soo maha taa lugta oo dadka badankooga dhulka markaa cagta ku qabtaan dee intaada calaacashu ma dhulka soo maaha marka halkaa khumusaanu ahmasayn laleeyahay nabiga sal slam bimacnaa laa yamusu alarda cinda alwad'i baa la yidhaahaa mayna taaban jirin markuu ku joogsado dhulka calaa eh, cashiisa lufta dhulka mayna taaban jirin marka waxaa laga wadaa keliya shadiidu tajaafayhimaa can ardi dheeraanshaha ay ka dheeraanayaan dhulka adkideeda bimacnaa waxaa weeya khumusaanu akhmasayni kuwa ay calaa calihiisa luguhuna dhulka ay aada uga dheer yihiin buu ahaa nabigu sal allahu calay wasalam ama khumusaanu akhmasayni calaa caliisu waxayaan kuwa raysma gaadha aho dhulka mayna gaari jirin baa laga wadaa masiixu lqadamayni labadiisa gomadoodna nebigu u masaxnaa bimacnaa timo kuma lahayn labadan kub iyo gomadaha nebigu timo kuma lahayn sala allahu calayh wasalam masiixu lqadamayni labadiisa gomadoodna u masaxnaayo bimacnaa laysa waxaa kaloo la odhan karaa jeex jeex iyo dildilaac sida safanka iyo waxyaalaha malahayna way sinayd waxaa koo lagu macnayn karaa time iyo waxyaalahaas kuma lahay nebigu sal allahu alayh wasalam labada macno way jiraan macnaha kuwaad waa maxay masiixa alqadamayni labadiisa gumood nabiga sala allahu alay wasalam time ma lahayn iyo masiixa alqadamayni way sinaayeen labadiisa gumadoodo wax dildilaaci iyo safan iyo diir ka kaci iyo waxaa nebigu ma lahayn sal allahu alay wasalam waayahay aynu socono dilaac laakiin waxaa sugan xadiidka nabiga sala allahu alayh wasalam xadiidka fi saxiix albukhaari nabigu suu salaad ugu taagan yahay ayay gomadihiisaas dilaaci jireen soo masma xadiidkaas ya oo dee agga xagga soo kale ma dildilaaci waa siye dilaacaas xadiidkaas uu sheegaya dilaacaan sugin maaha dilaacani waa dilaac safan iyo waxyaalahaas weeyaan laakiin kaas waxaa laga hadlayaa lugihii inay qarxaan ama masalan eh, la garto meeshan inay dilaacday oo masalan diirka u ku kaco kale taagnida iyo uu gorwo oo masalan dhihigiu ku bato kale kadibna marka dambe dee sideedii bay ku noqonaysay ee wax daa'imo oo laazimayey ma ahayn nabiga sal allahu alay wasalam laakin de dadka safan ka dilaaco de way u laazimaan soo maha waaya yanbu waxaa soo burqan jiray canhumaa xaggooga almaau biyaa soo burqan jiray biyaaba kasoo burqan jirayba إذا زال النبي مرخو صلى الله عليه وسلم زال وسعندري قلعة شيء أول من وسعندري صلى الله عليه وسلم قلعة معنى قوة شيء أول وسعندري يخطو ثلاثين جري النبي صلى الله عليه وسلم تكفيا هري صعب بمعنى سيدوح الدقدوغ يوك له تلابا مرخو قاضه قار خدمان وكدب قيله ومعنى سير أولي يوقع ذي اللبطة تكفيا ويرحر صعب ويمشي هونا si degan buu nabigu usocon jiray sala allahu alayh wasalam cibaad araxmaan aladiina yamshuuna cala alardi hawnan waidaa khaatabahum ljaahiluuna qaaluu salaama dariicu lmashyati nebigu wuxuu saslam inuu socodkiisu degdeg yahay waxaa la yidhi si degan buu usoconayay xaggana waxaa layihi si yar degdeg uu soconayay macnuhu waxaa weeyaan hawnan markii laleeyahay si dhibrina iyo tawaaduc leh iyo xasilooniya buu usocon jiray nebigu sal slam dariica almashyati markii laleeyahayna bimacnaa lugihiisa markuu qaadayo tallaabadu hoosta ka yar qaadi jiray oo hoosu yar u yar laxaasan jiray way macnaheedu ama tallaabadu yar eh, si yar eh, waxa weya degdega ayuu qaadi jiray dee qofku inuu ordo eh, waxa weeyaan oo uu digdig yidhaaho ama si kibirla uu socdo iyo waxa weeyaan inuu dee tallaabadii hoosta ka qaadanna way kala dugan yihiin marka kaana yamshi hawna si degan buu usocon jiray bimacnaa tawaaduc iyo xasilooni iyo degeni uu ku socon jirayo sida wax sida isqaanqaadayo iyo kibriya ma socon jiray sal allahu alayh wasalam laakiin dariic ulmashi wuxuu aha nabi sal slam mid tallaabadiisa siyar degdega u qacda idaa mashaa markuu socdana kaanaba waxaad moodaysa yanxadu inuu kasoo daandegayo min samay meel taaga oo qof hadduu buur kasoo dhaadhacayo dee yar qullan soo maha oo sidii horay dugdugayo kale ayuu ahaanayaa qaar noocaasa nabigu sal allahu alayh wasalam waida iltafata markuu wax daymoonayana iltafata macan dhammaan wuu daymoonaya nebigu sala allahu alay wasalam madaxiisa wuu ejeedinaya wejigiisa oo dhan sidaasuu dib u ejeedinayay laakiin nebigu wuxuu nahiyey mataqaana sida dacwada wuxu daymootoo kale in loo daymoodo qofku markaas inaa saa uga tidaado lama ogolo <laughs> waa inaad markaas waxaa weeye madaxa aggeeda weydeyso umaanteeda o eegto laaki haddaad u sii jiro saa uga tidaado waxaa weeyaan si aad dacwada u sax maa dumarkaa taana ku badan waayo waa dacwada daymadeeda oo kale iyagaa la isticmaalay in lagu dhaariya moodaa qaarkood wuxuu sheekhu raxima llahu tacaala waida iltafata markuu daymoonayna iltafata macan dhammaan uu daymoon jiray khaafidu qarfi nebigu wuxuu ahaa sala allahu alay wasalam mid araggiisa hoos ku laaba buu ahaa hoostiisuu eegi jiray wa nadaruhu eegmadiisa ilaal ardi dhulka uu eegayaa atwalu bimacnaa aktaru ka fara badnayd aqwalo bimacnaa akharu wasnan wamacnan min nadarihi eegmadiisa ila asamaai samada uu eegayo jullu nadarihi eegmadiisa weynigeedu waxay ahayd almulaaxadatu daymay ahayd yasuuqu asxaabu asxaabtiisuu kaxayn jiray nebigu sal allahu alay wasalam kaxayn jiray maxaa laga wadaa xagga dambuu ka socon jiray iyaguna way hor u socon jireen laakiin fii bacdi alaxwaal marka jihaadka lagu jiro oo kale isagu inuuga horeeya mararka barkood dhacaysay wayabduru wuxuu kula degdegi jiray fii bacdi nusak waxay dhigaan wayabdu wuxuu ku bilaabi jiray wuxuu dhigay baledi wayabdu ya wayabduru wax kala wayabdu ma dhigaya ah. waayahay iska soco marka wayabduru wuxuu kula degdegi jiray man qofka laqiya u la bisalaami salaam mantuna waa caam sheekh koox maaha mantu min alfaad alcumuum weeyaan saa darteed nabigu sala allahu alay wasalam cid kasta uu salaamayey mar kalna waa kii nabigu yihi taqra'u asalaama calaa man carafta waman lam tacrifu nabi sal slam salaamtood akriyo qofkaad taqaano iyo qofkaada aqoonba salaamta sheekh waxaa weyaan asalaamu calaykum baa badan laakiin naga curfigayna wuxuu noqday afarta wadaada taqaano mina asalaamu calaykum tiraahdo iyo dhowrkii qof aad meelaha wax ku wada dhiganaysaydu haddaan qof kala salaamto wada culamo mu ahaado maadi taqaanaa isku oran maya kuma aqaane waanku salaamay meelaha foogdheelo hortaydanama socdaan wadaa iska salaamay asalaamu calaykum maada markaasu alaykum salaam adeer maad garanaysaa de maxaa kaa garan waanku salaamay intuu qoslo iska kay dhaafay markaadhe marka cirfigeeniba wuxuu noqday keli ah in waxa weeyaan salaamta lagu qaydo un dadka markaas waxaa weeyaan aada garanayso waana bidaca lasoo la keeno waayaan rameesha way tahay ankaas ana marka oo la taksiisay biduuni mukhasis isagoo taksiis mukhasisu meeshuna jiro wax taksiisinaya un baa la iska taksiisiyey aw socda sababtaasi maaha xadiidkaas waa sidaas xadiidka markaa sanadkiisu waa daciif waxaa soo saaray ibnusaacadki dabaqaad buu kusoo saaray bayhaqi fii dalaa'il nubu u kusoo saaray ibnu cadiyi fi kamil buu kusoo saaray waxaa weeyaan ibnu cadiyina meesha dacfiga lagu noqdo kita kutubta lagu noqdo kamid yahay kitaabkiisa alkamil wamaa numiya licaqwa cadwa khadwa kil ومسند الفردوس ضعفه شهر كذا نوادر الأصول وزيد الحاكم تاريخ والتجتهد وتورنجري wamaa numiya licaq wacad wakad wakir wamisnad firdows waa maxay wamaa numiya licaq waa cuqayli kitaabkiisa aducafaa la وعد معده في الكامل وخط وخطي البغدادي في تاريخ بغداد وكل وابن في تاريخ دمشق وحاول يعني- والكلام نواد الأصول نواد الأصول فحقر حكيم الترمذي من ليلاه إيو الحاكم أبو عبد الميسابور كتاب في تاريخ الميسابور ليلاه كتبتها سواء كتبتها ضعف يلو ونظر لكن طلعوا سورنزل وما النبي اللي عقل عاد وخلطين ومثل الفردوس ضعف وصير kada nawaadi lwusul waziid laal juri taariikh waltajtahid calaa kuli xaal xadiidka raggaasaa soo saaray xadiidku waa daciif jiddan weliba tana daciif weeyaan kow horta cilada ku sugan waa laba cilaa ugu weyn cilada koobaad ee xadiidku uu leeyahay ninkan waxa weeyaan jumeyc binu cumayr waa nin daciifa horta nin daciifa weeyaan jumeyc binu cumayr waa nin daciifa weeyaan ninkan reer bani tamiima ninka reer bani tamiima isagana markaas waxaa weeyaan waa majhuul o ibnu xajar casqalaani raximah llahu tacaala markuu ka sheekeynayay fii taqriibi tahdiib wuxuu leeyahay raximah llahu tacaala huwa majhuulun buu leeyahay marka waa ljahaalati hada rajul iyo wa dacfi jumeyc bin cumayr labadaani cilada labadaa cilo darteed baa xadiidka lagu daciifinaya laakiin faqro kasta iyo nuqdo kasta oo nuqdooyinka xadiidka kamida ah, usuul kalay hoos tegaysaa oo saxiixa soomala galo ixtaja bidaciifi fi lfadaa'ili bishardi lindilaaji taxta shaamili saa darteed waxaa weeyaan xadiidku usuulsha kale uu hoos tegaya laakiin sanadkiisu ma ansixin cilooyinkaasa ku jira waa daciifaya laakiin waxaa weeya sifaadan axaadiis kale wada saxiixa kuwa aynu xadiidka aynu soo marnay iyo kuwo kaleba ayay ku sugan tahay marka waxaa weeyaan matnu salna waa kaan soo tilmaamay xadiidku isagoo sanadkiisu uu daciif yahay iyo matnigu saxiix noqon karaa wakadalika waxay noqon kartaa isagoo matnigii daciifa ayaa waxa weeyaan sanadku uu saxiix noqon karaa shuruuda shantaa ee itisaalu sanad iyo cadaalatu ruwaati wa dabdihim iyo waxa weeyaan bikayri shad walaa cila shantaa shardi saddexna sanadkay ku tacalluqaan baa la yidhaahaa labana matnigay ku tacalluqaan labada matn ee ku tacalluqa maxay noqonayaan waa shaadnimada iyo cilada weeya وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا موسى أبو موسى محمد ابن المثنى العنزي وشيخ مسلم وشيخ البخاري وياه ويه حدثنا أبو موسى محمد ابن المثنى العنزي ولينا ومن كيري كي naxnu qowmun lanaa sharaf annagu waxaan nahay qolo sharaf labaan nahay oo sharaf baa noo sugnaatay markaasaa lagu yidhi kaysata imi ku sugnaatay wuxuu yidhi sallaa ilaynaa rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa xagga yaga usoo tukaday buyi wuxuu si qalada u fahmay xadiidkii sallaa ilaa canaza warankiisii canaza la odhan jiray soo ma yuu tukaday iyagana ree canaza la odhan jiray markaasaa wuxuu yidhi qola sharaf baan oo awgaaga soo alcanasi baa la yidhaha abu muusa kiidiisa wey maxamed ibn musana alcanasi qaala wuxuu xadatanaa maxamed bn jacfar wuu maraacinaya mawdo wuxuu ka diinaya maleegi masaha mawd wowga mu dhigaya ma dhiga soma saasa saxa wowga dhigaya wowgan sax maa waayo waa haddii markaas waxa weeyaan qaala waa in la yidhaha haddii kale ma soconayso آه، قال حدثنا محمد بن جعفر وغندر قال حدثنا شعبة بن حجاج العتكي قال عن سماء بن حرب قال رسول سمعت جابر بن صبرة مقل يقول سقوله سماك بن حرب هذا أنت تابعي قال جابر بن صبرة كبير يا شيخ جابر بن صبرة كبير يا جابر عبد الله هذا قال صديق القلب الصبرة لقيه بيه وحال رأيه عن سماء بن حرب قال سمعت جابر بن يقول سقوله جابر ثم جابر عبد الله با مسوا جابر وصمرة وحصوك على جرعة ساعدة كور ولذلك من خرج جاش باريسو وحلف إلى حلم مدرش حلم مدرسي أيا كور ينجو صباح كور ما يسقو يكبر تا يا كبر إلى آخرها سادت جابر بن صمرة كجرعي يقول الحليا كان رسول الله رسول الله وخاص صلى الله عليه وسلم أشكل عينيني أما أشكل عيني إيش يسجح هذا قراء وصلاة وقراء النبي صلى الله عليه وسلم manhuusa alcaqibi ciribtiisuna hilibkeeda yeeraayo way yar macnaha ogaa qaala shucbatu wuxuu yidhi qultu waxaan idhi lisimaak waxaan ku idhi maa daliic lfami intaan idinku dhigaya kaana daliic alfami ashkal caynayn ma dhigaya intaas idinku idiyaa ashkal caynayn buu ka bilaabaya daliic alfami asli bu ah ashkal caynayn oo waxa weye maysa jeexoogu dheer yahay manhuusa alcaqibi arrintiisana waxa weeyaan ayay dhuubantaho hilib badan ayan lahayn qaala shada wuxuu yihi qultu waxaan ii listimaaq waxaan ku idhi maa baliic ilfam qaala wuxuu ihi cadiim alfam baa laga wadaa ee kelimaadka carabiga ah waxa weya waaa la hal eray oo waxa weya shan kelimo oo isku macnaa la heli karaa laakiin qaarkood waa mashhuuro waa la yaqaanaa qaarkoodna dee mashhuur maaho inaan la garanin baa laga yaabaa soo ma maa baliic ilfami qaala cadiim alfami وامناسيس ويا قلت وحان لي ما أشغل العينين قال ابن طويل شق العين إيش دي حين غير قلت وحان لي ما منهوس العقب أرسل الله سحاويا ومحي ما منهوس العقب معنى محالة وضع قال وحوري قليل لحم العقب قرآنتا أما عربتا أما قمدا هلب كذا يراء هلب بدل مرهيب سلاسية حديثك استدعى الله وحديث صحيح إمام مسلم بصوره في صحيحه خاصة في كتاب الفضائل وكذلك الترمذي في تابعه وكذلك الإمام البغوي بغوى بنيمة الشافعية في شرح السنة له وتصور وكذلك أبو داود الطيالسي في مسنده وأحمد بن حنبل في مسنده وحديث صحيح حديث كثير وبي قال حدثنا هلاد بن السرغي وشيخنا مسلم وياه هلاد بن السرغي وشيخ إمام مسلم ويان قال حدثنا عبصر بن القاسم عن أشعث يعني ابن السوار عن إسحاق عن جابر بن صمرة عن أشعث بن السوار أشعث كاسي ولا يرضى فيها آه إمام ابن حجر عسقلاني في التغريب التهذيب حليه أشعث بن السوار وضعيف حليه رحمه الله تعالى عن أبي إسحاق آه عن جابر بن سمرة قال وحوي رأيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة هبين إذ حيانا أو استينا وآذو استيويسة أنا آذو استين بلان وعليه النبي قدوشي سنة وحاصر حلة من سجوغ حمراء وجدودا فجعلت وحان قدقري أنظر إلى نصف فيرون إليه النبي حديث صلى الله عليه وسلم أي وإلى القمر ضيح إلى كل فيرون يكون النبي falahuwa isagu nabigu sala allahu alay wasalam cindi agtayda axsanu min alqamari dayaxa isagaa igala wanaagsanaa xadiidka waa saxiix xadiidka waa saxiix waxaa saxiix yeelay imaamu dahabi raximah llahu tacaala baa saxiix yeelay wakadalika waxaa saxiix yeelay alimaam darabi waxaa soo saaray xadiidka alimaamu tirmidi fi jaamicihi isagu laakin waa xasan qariiba buu yidhi kadalika daarami fii kitaabihi waxaa sunankiisa kusoo saaray markaa waxaa laga yaabaa nusaku hadday takriijiyaan inay iska yidhaahiin akrajahu daarami fi lmuqadima inay iska yidhahin baa suuragala hadde muqadimada lagu sheegaya waa kitaab qey kamid a ah. so kitaabu sala ma taqaani akrajahu tirmidi fi fi sala hadii lagu yidhaho kitaabku inuu salaada u qoray lagama wada fii jaamicihi qaybta salaada kusoo oran weyaan daarabina iyo e, dee sunanta barkooda sida sunan daarib ibnu maajaha iyo kitaabulmuqadimay dhigaan markay dhigaya qaybta hore waxay ka bilaabaan inta kitaab dahaaro la gaarin kitaabulmuqadimati bay dhigaan haddaba daarin waa soo warami fi sunanihi alimaam abushayk fi ikhlaaqi nabiy sala allahu alay wasalam wakadalika alxaakim abu cabdullahi annaysaburi alimaam maxamed bn cabdillahi albayic fi kitaabihi almustadrak cala saxiixayn وكتاب وحي البخاري مثل أي كتب بكسوري لكن بقول حديث أو موضوع أخذ إمام الذهبي بعد كسر صار يقول لنا طالع أول يأكل وكذلك مركا إمام الطبراني في المعجم الكبير بخصوص صاري حديث هو صحيح لكن بهذا السند ضعف خصوصا بأسانيد أسانيد كله يعني السند كل ضعف في رسول الإمام محجر سان شيء إلى أشعث السوار قاس ayaa sanadkiisa ku jiro ku yeelbaxiyey fiihi laakiin imaamu bukhaari wuu wuu saxiixiyey oo imaamu tirmidi baa wuxuu yihi waxaan weydiiyey imaamu bukaar maxamed ismaaciil bukhaari baan weydiiyo waa saxiix buu yihi xadiidkaasi albani raximah llahu tacaala uu saxiix fii mukhtasari shamaa'il uu saxiix isaguna raximah llahu tacaala wabi qaala xadathana sufyaan bin wakiicin qaala xadathana axmed bin cabdiraxmaan alruwaasiyi can zuhayr ibn xarbi can abi isxaaq qaala wuxuu uhi saala rajul nin baa weydiiyey albara bnu caasib akaana wejhu rasuulillahi muu ahaa sala allahu alay wasalam misla sayfi seefta oo kale mase seeftu u caddahay ayuu wejigi nabigu caddaa sal slam qaala wuxuu leedahay bal misla qaman au seefaad ku wareegeysanaysaah dayax oo kale u ahaa nabigu sala allahu alay wasalam xadiidkaas oo saxiix bukhaari baa soo saaray tirmidi kadalika fi jaamici daarawi fi sunanihi axmed fi musnadihi waa xadiid saxiixa weeye وبي قال حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن الصلمة ليلة همج عيسى هذه قال حدثنا النضر بن الصميل النضر بن الصميل إمام لغوية ولذلك إمام الترمذي في جامع مرق صعداء مرق صوحو كان قال النضر بن الصميل توقعي القادة الفاظ فاستريه إمام لغوية قال صالح من هذا الأخبر مثل إله صالح من هذا الأخبر قاسي وضعيف الكفرية أو فتح الريق شيخ صالح بن أبي الأخضر وضعيف عارون بن شهاب ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري شيخ مالك ويا على ابن هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن صخر سماسو عبد الرحمن صخر سمي اسمه خلافة لكي كدلا إلا صدا قول يا كدلا لكن قول فأنا أقول رجع قال وحيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض آل بني رجاشة وحنكشي كرمه آل بني إن شاء الله تعالى kaana rasuul lahi wuxu sal allahu alay wasalam abyada mid cad ka waxaad moodeysay siiqa in laga soo dhalaaliyey min fidati fido rajla shacri kibiisuna way feernaay nabiga sal allahu alayh wasalam fi sunna abi daauud waxaa ku sugan kaana laa yat fii sunna abi daauud waxaa ku sugan kaana laa yadahinu ilaa hibba nebigu ma subkan jirin sal allahu alay slam madaxa waxaa muna mori ilaa kolkol mooyaane عليه وسلم مرحا وحمون مريدهم إلا كل كل مويان لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الصلاة إيا مرسل ويكلا بدليه لكن النبي صلى الله عليه وسلم مدي حيث مرخص سبيل النظيفة النبي صلى الله عليه وسلم آه ويه هذا حديثه ومرقى صحويا صحيح لكن سند كان الشيخ هذا هو الرميو الثانين كلا جبته وشيخ الباني الثانين فربنا متحافظ سلسلة الصحيحة تنفيسات الثاني هذا فربنا مصحى أيوه صحيح وإلى ayuu kusoo wariyaa silsilatu صaxiixa markuu marayo raximah llahu tacaala ilaa meelahaas afar meelood buu kusoo waramaa waayo wuxuu yihi raximah llahu tacaala marka xadiidkan ufiirsada cilada ku jirta keliya waa saalix bin abilakhbar ibn xajar casqalaani wuxuu yihi fi waa daciif yuctabaru bihi waana la firin buu yihi bimacnaa xadiidkiisa hadduu mutaabaco helo waa la keli karaa لكن الشواهد فرض ما دام لي صحيح لغيره وهي حديث كصار وصعدها وصحيح لغيره ثاني كلام وبي مدة كلهات مسلم صلى أبيض وعبيها لي وحنا صامر للنبي صلى الله عليه وسلم أبيض مشرب وصينا سمر من عد لكن عبان كان محاول برحي عصان صمها حضروا وحاول سيدا غالب كأدير سيسا عبان هيدا الجن وضع عبا حاجة اللي جنوا غالب كالله سيرون يا وذي قال حدثنا قتيبة بن سعيد في يدي يا شيخ مرخص صامر لي في يدي يا محاسرك قطيبة بن سعيد كويديسة كويدة اللي هو اللي هو هذا كوية يوحى لشرشيري ملها كوية وحالي إذا ما بدي أبي أبي وأمي أبي هبل أم هبل مرفع أبو أيال إذا حديث في كوبات ما في صمر لي ya abul qasim aburkaja sidaas wey aburkaja baa la yidhaahaa kunyadiisa saxdi waa aburkaja baa la yidhaha raxima allahu taala qaala wuxuu uri akbarna lays bnu sacdi waa caalim lays bnu sacdi alfahmi almisri raximah llahu tacaala alfahmi almisri عن أبي الزبير المكي أبي الزبير المكي بالله أبو أبي الزبير الجابر بن عبد الله وحكورنا يا باطو أبي الزبير المكي بالله الجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري عرض علي الأنبياء وأنبياء لئيب إيه بندقي فإذا موسى وموسى عليه السلام آه، ضرب قيب كبيرة بين الرجال رجع ضرب قيب وبين الرجال رجع كبيرة شأن لو حد بودام الرجال شنوعته qabiilkaa reeshan aada moodaaba wara'aytu ciisa binu maryam baqarka calayhi salaam faidaa aqrabu man qofku ugu dhow yahay oo ra-aytu aan rabbihi isaga shabaha xagga weekaanshaha waa curwata binu mascuud asaqafi curwata binu mascuud asaqafi waa ninkii quraysh ay dirtay waktigii xudaybiye ay nebiga u direen sala allahu alayh wasalam buu ahaa una islaamay sanadii sagaalaad ee hijriga ayuu islaamay waana labadii nin ay quraysh oran direen وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم سمعه دي وحاوية لوسو دجلة قرآن كان لمنا بمسك كمية وحاوية لمنا القرية لمنا وكمينا مكئية طايف مرة وحاوية لمنا بمسك كمية أرول مسعود لمنا شديد من قاسوا الله ورأيت إبراهيم مارك عليه السلام فإذا أقرأ من قصع كوبته ورأيته عن به استغى شبه حق وكانشها بصاحبكم وصاحبكم يعني نفسه يسألت يا صلى الله عليه وسلم أنا يا كابره نبي الله إبراهيم ورأيت الجبريل جبريل بارك عليه السلام فإذا أغرب من رأيت به قفه وحاول قفه وركه وقد هو شبه حق وكانشها وفيها الدحية الكلبي وصحابه مرخى صحابه ويان وحكمها مرخى أسوه أصحاب بيعة رضوان بيعة الشجرة أو جيدي هو سيدة صحابة كل شيء kun iyo dhowrkii boqol ayuu kamid ahaa malakul jibriilla isagu isku soo kaysiin jiray marka uu waxyiga uu markaas waxaa weeyaan keenayo waktigii mucaawiyata bin abi sufyaan uu haystay khilaafada ayuuna dhintay raximahu llahu tacaala waana markii ninkii u diray nebigu hiriqle isagu ahaa diciyat lkalimi xadathana sufyaan xadiiskaasina waa xadiis صحيح ويام إمام مسلم وصوصان في صحيحه كذلك التلمذي في جامعه وكذلك أحمد في مسند مرخوى حديث صحيح حديث يسوي وبه قال حدثنا آه حدثنا سفيان وكيع ومحمد بشر بن دارو بن دار محل وضحي يا محل وضحي يا شيخ بخارنا كسع وجهي والمعنى واحد قال وحيدا ومتابعة تامة أخبر أخبرنا مدنيا يا مس أخبر يزيد با أخبر الكريم مس أخبرنا أخبرنا سأل الله تعالى أخبره يريد يا سحما أخبرنا وحنور من يزيد ابن هارون بنور رمي عن سعيد الجليلي وكور قال ابن سعيد طبعا طفيل بمغلي عامر بن واسلة ليس وليدها طفيل camr waasilat allaythi waa aakhiru man maata min asaxaaba saxaabada nebiga haddaad doonaysa ninkii ugu dambeeyey dhintay waa isaga sheegay adduunka waruna isku aya xilli u dhintay barkood boqolkiibu dhintay bay barkood waxaa boqol iyo dhowrkii barkood boqol iyo tobankii barkood boqol iyo kob tobankii ayb waxay isku yidhahayn laakiin adigu saxaabada kii ugu dambeeyey isagu ahaa waa kaas calaamadaasi leeyihi aynu socon marka yaquulu wuxuu isagoo le ayaa maqlay ra-aytu nabigu arkay sala allahu alay wasalam wamaa baqiya kumana harin calaa wajhil ardi dhulka dushiisa axadun qof oo raayo watay hayri anigaan ahayn ceel nebiga aragtay oo anigaan dhulka dushiisa kuma harin dhulkaoo dhanba ayuu yihi marka qultu waxaan idhi marka sif lii ii tilmaam kaana qaala wuxuu yihi kaana waxaa nabi sal slam abyaba mid cad maliixan oo qurux badan muqasadan oo dhexdhexaada xadiidkan waa saxiix imaam muslim baa soo saaray fi saxiixi bayhaqi ibdagawi iyo ibnu sacad iyo keyrkood waa xadiid saxiixa xadathana wabihi qaala xadathana cabdullahi bn cabdiraxman idaanabi ba la yidhaha cabdullahi bn cabdiraxmaan idaanabi waakii lahaa waxa weeyaan waa kii lahaa isaga laftiisa waa kii lahaa imaam muslim inuu ahaabaan filaya yaa wuxuu yihi raximah llahu tacaala adduunyada wax xufaadii kuma harin ilaa afar qof mooyaane adduunyadaba xufaade kuma harin bulaa waktigiisii ilaa afar qof mooyaane alima eh, laakiin isaga maahay hadda ma xasuusni wuxuu ahaa eh, imaamu muslim iyo bukhaari iyo cabdalla cabdiraxmaan idaran eh, iyo maxayna ninka la yidhaaho maxamed bashaar bunda sidaasina ahayd baan filayaa laakiin wuxuu ahaa cabd maxamed bashaar bundaan iyo maxamed ibn bashaar bundaan iyo imaamu bukhaari iyo imaamu muslim iyo abi zurcat alkaysi afar sooma sax weeyaan isagan uu ahaa cabdullaahi bn cabdiraxmaan idaarabi waa ninkii yidhi uu ahaa adduunyada maa baqiya cala cala dunya xufaadu ilaa arbacatu rijaali afar nin way waxkala kuma sugnaanin imaamu muslim iyo bukhaari iyo maxamed bashaar bin dan iyo abi zurcat alkaazi حدثنا بن عبد الرحمن الدارمي قال حدث إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن صابت عبد العزيز بن صابت الزهري عبد العزيز كاسي باب بلغته بل ومتروك علمي دهين ومتروك عبد العزيز بن صابت الزهري باب بلغته مي حديث كيس ومتروك لهيسا حدثني قال وكان حدثني إسماعيل بن إبراهيم داير إنه أخي ابن أخي ولكن إذا كيس موسى بن عقبة can muusa bini cuqba can kurayb kuraybkan cabdillah bin cabbaas baa xoreeyey sagaashan iyo shan markii hijrad ahayd buu dhintay kurayb binu muslim baa la yidhahaa can ibni cabbaas radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu ihi kaana rasuullahi rasuulka ilahi wuxuu a sala allahu alay wasalam aflaja faniyatayni labada dhoolood ka yar kala tagsan yihin buu halaya sala allahu alay wasalam idaa ama labada foolla waa la yidhaahaa aflaja faniyatayn labadiisa foolee sare in yar beelkaba tagsanaayo farax buu lahaa إيه البيانك وتكتناه فرح لها إذا تكلم مركو هللا رؤية ولا أرك جري كان نور السنة استين وكله يخرج كسو ضحية من بين ثناياه فولشي أحد كسو ضحية حديث السلف كان ضعف وكسبا لكن كان معناها هو صحيح دار ما صوصر في سننه بغوي في شرح السنة طبراني في الأوسط في معجل الأوسط بيهقي في دلائل النبوة الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد idan xadiidka dacfi waa ku sugan isagu markuu mujmacu zawaa-idka marayo imaamu haytan waa daciif buu yihi laakiin daciif maahay waa matruuk sida ibnu xajar casqalaani tilmaamay fi taqriibi tahdiid matruukana waxaa la yidhaha waa ninka been lagu tugo soo ma xadiidka imisa arrimood baa lagu daciifiya maxaa lagu daciifiyaa imisa lix iyo toban baa lagu daciifiya lix inqiaac baa la yidhaha waa sanadka wax ka dhacay tobanna waa dacwa dacnu sirqaawi lix iyo tobankaas baa lagu daciifiyaa la hayso lakin xadiiska manaa waa saxiix baabu maa jaa xugmaya fi khatim nubuwa adayga waxaan umalay waxa weeyaan madaxaa layar yar alfaadan adag kama bala lahay xaggaasan kaga baxna insha allah hal xadiis baa inoo harayo xadiiskii umuzarci ku magac dheeraa kun iyo tobankii islaamood ee reer bani ay tashadeen ay wadaadada waxa weeyaan ay wax ka sheesheegayiin un baa insha alla inoo haray hadii ilaha yidhaah قطع الوضع فهو جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر أوليس في نبي الشيطان يسمر حالك قال له وما إن شاء الله حديث يسمع له واحدة لما واحد أبدا نوعي مبدوها ودخل واسنا إن شاء الله بها هذا الله يسمع باب ما جاء الحكومة في خاتم النبوة النبي لمن الشام بديدي إيا لبي منه خاتم النبي هي وحي كي يدو بابها باب ما جاء أذن شيخ وكغبير يا مصر شيخيس البخاري إمام البخاري رحمه الله تعالى بعض ما جاء ذا سوهين ما الشيء مرخ الشيخيس كبيرية الله يسمع وبه قال حدثنا قتيب بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال حور سمعت صائب بن يزيد بن علي ومن استغار السحابة يخرجها بن يزيد يقول حلي ذهبت ذهبت ويلتك تبيع أرجع خالتي هبضي إلى النبي النبي أبقي إيجيس صلى الله عليه وسلم faqaalat waxay tidhi habadi waa maynuune faqaalat waxay tihi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow in labna uktii wiilka habada mahe walaashay ay dhashay wajicu xanuunsanayaa famasaxa rasuullah baa masaxay sala allahu alay slam ra-si madaxaygu qacanta saa u dulmariyey wadacaa lii bilbarakati barakana nebigu wuu igu duceeyey sala allahu calayh wasalam وتوضأ ويسيتي فشربت وان عبي من وضوئه ويسدي سوى كعبي وقمت وان ساري خلف ظهره نظر سيسا قلاشي ساغي فنظرت وان فيري إلى الخاتم شامبدي وبين كتفيه لمدي سقرب تحت قصورا فإذا هو ويسقع مثل الجرد الحجلة سيدا قرير أو كلاع قرير أو تيدا أو كلاع آه، جرد الحجلة وحال إلهها culimada iyaga way isku hayaan jumhuuru ahlilxadiid ama jumhuuru lmuxadisiin waxay qabaan waa kalquba dureerada la sheegayaana waa daaheeda bay yidhaaheen wadaahda way tolan jireen soo ma se islaamaha reebaadiyiba hadda ay u daaha way tolan jireen marka zirkulxadiid zirku waa sreer qacaadiya taqaana sl sreer soo dhidhahno waa kaas weya ba yidhaha alxajalasila waa guriga laftiisiiba yidhaha waa guriga roosina teendha ama goojo oo kalea ah sidaasi waa sida sawaabka ah wa bacduhum waxay yidhaaheen raxmatullaahi calayhim waxay yidhaaheen waaba shimbir la yaqaano oo shimbirka ukuntiisa oo kale amooddo bay yidhaaheen zirga alxajalati shimbirka xajalada la yidhaha ukuntiisa oo kale weeyaan bay yidhaheen waa daairu macruufayda qaarkood ba iska yidhaaheen waa laga xoog badaya qowlkaas calaa kulli xaal imaamu nawowi raximah llahu tacaala markuu ka sheekeynayey wuxuu yidhi waxaa xoog badan qowlka jumhuurta ee hore kadalika ibn atir ljazri fi eh, alnihaaya fi gariib xadiid markuu barayay xajalada wuxuu ku fasiray waa beytun kalqubati yustataru bisiyaabi watakunu lahu ajnaaran kibaaran watujmacu calaa xijaari buu lahaa raxima allahu tacala way haddaba ufiirsada nabiga sala allahu alayhi wasalam in la barakaysto way banaanayd jirkiisa iyo hambadiisa iyo biyihiisa iyo weysada isaga soo hadha way banaanayd nabiga sala allahu alay wasalam laakiin isagay khaas u ahayd wadaad kale oo la barakaysan karo ma jiro sheekh sal iyo raa diinta islaamka wa sunno walaa meel wadaadku hadduu weli yahay horta welibada lagaama xigo kawdhe adiga lafta inaad weli noqoto cidikuma diidano ee noqo uun ta kale haddii waxa weeyaan barakada waxay u baahan tahay markaa qofka wax ka aaminaysa inuu wax ku siinayo tashriicba wax wax kuu jideeyaa loo baahanya hawshaasi marka hawl soconaysa ma aho waa hawl markaas waxa weeya lagu meesha lagu lumay weeyaan waxayna kuusii ziyaadi yar barakaysigaasi shirki inaad diinta islaamka baxda ku ziyaad waaga dambe waxdaadini nafciga dhibaatada wax oo dhan ba inuu qofkani keeno yaa qalbigaa ku dhacaysa wasiilay noqonaysaa walwasaa'il lahaa axkaam almaqaasid saa darteed waxaa weeya waa in hawlahaas oo kale naga digtoonaado weeyaan waayo tusaaleen baa idin siinayaa abibakar wax sheesheegay ma maqashay ya wax sheesheegayo barakaysanay kuwa kuwarduyay ma maqashay isaga dee yaa ka fadli badnaa marka carwakaasi weliga ka fadli bad waayo abibakar yaa ka fadli badan maa alacat shamsu walaa garabat calayhi axad afdal min abi bakr nabi maxamed alah sala l slam caalamada soo bixin axad ka fadli badan abibakr waayo وحواس وكلاه وهولا سعر وفي قال حديث كايسبي وحديث صحيح بخاري وصول صاري كذلك وحصول صاري بخاري قول ما بصول صاري في كتاب الوضوء قصة صاري يسوق حقا ويسلا ودل الشرية في أما أمانة وقصة صاري النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب المرضى حنونك يوحاوي حنوننا وقصة صاري أه وكذلك دعويك وقصة صاري إلى أكثر ميراد وقصة صاري البخاري مسلم في صحيحه بصوت صاري الترمذي في جامعه دوران في معدل الكبير وفي مركب مسعود وفي قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماء بن حرب عن جابر وصمت قال حيلي رأيت الوحمر كالخاتم شامبدي بين كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم روهيربا غدة وقلعة اللحم ويا غدة قيب روهيربا حمراء أو جذودا على نفع فعلاء مثل بيضة الحمامة quunayda iyo shimbirta ukunteedoo kalea iyo ugaxdiida sidaasoo kale ay ukuusnayd xadiiskana na waa saxiix muslim baa soo saaray fi saxiixi wakadalika waxaa soo saaray tirmidi raximah llahu tacala axmed fi musnadihi dadawi fi sharxi sunna iyo kayrkood waa xadiisku waa xadiis saxiixa weeyaan aan ka socono وبي قال حدثنا أبو مصعب المديني قال أخبرنا يوسف بن ماجشون عن أبيه أبي ماجشون قال عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدتي أيدي رميثة قال وحيث سمعت رسول الله النبي دائما صلى الله عليه وسلم ولو شاء أهدي أن دونه ولو أشاء ذلك ولو أشاء هدان دونه أن أقبل إن أظن كذا الخاتم شامبدي التي تصوب التي الذي saamadaasoo bayna katifay labadiisa gorob dhexdooda ahayd min qurdihi dhawaanshaha u dhawaa dartiis lafacaltu waa sabiil lahaa inaan labada garbood dhexdeeda ka dhunkadana haddaan doon wa waxawaan ka dhunkan karayey waayo yaquulu wuxuu leeyahay lisacd binu mucaadna isagoo leh marka waxaan arkaysa isagoo le yaquuluna lisacd binu mucaad yowma maata maalinki u dhintay ihtaza lahu carashu raxmaani ihtaza waxa u duldishay lahu isaga carashu raxmaani allaha raxmaanka ah ee carshigiisii ayaa u gilgishay geerida sacad ya saa darteed waxaa wataa awliyada dhabti wataa carshigu markaas waxaa weeyaan u ooyey suma ayanu socona marka wabi xadiidka isagina waa xadiid isaguna saxiixa weeyaan alimaam axmed fi musnadiiba uu soo waramay مسلم في صحيحه بطريقة أخرى بخاري كذلك وصور روي آه، بطريقة أخرى أحمد وصور روي أو السند يبيلها وصور روي على كل حال حديثنا هو صحيح صلنا كله وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن الحجري وغير واحد من حل وحكة فرضان معنى خلق فرضان قالوا حيلا مطابعة محلو يقلان مطابعة تامة قال قالوا وحيدا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة وحديث كان صور من دلائسة قال وحيدا حدثنا إبراهيم بن محمد عيشة من ولد علي بن غالب قال وحيدا كان علي وخالد وصفة رسول الله مركز الله تعصر رسول الله رسول الله فذكر الحديث مشابهون مع ظهور الأمر في سؤال اللقبة وقال وحيدا بين كتفي خاتم هو كان محجات فيه إن شكر بطا أحمد صعبت إنه لماذا عن حيد وهو خاتم النبيين عمينا كل قرم ويسلويان وبه قال حدثنا maxamedun bashaar guldaaba ana ma idin dhigaya ana istilaaxa ma sheegin haddii aad aragto adigoo marsanaya kutubta asaaniidda ana iyo anana soo laba arrimaha ana iyo anana ana bimacnaa akhbaranaa weeyaan anana bimacnaa akhbaranaa weeyaan sanaa bimacnaa xadasanaa weeyaan dasanaa bimacnaa xadasanaa weeyaan qasanaa bimacnaa qaala xadasanaa intaas weeyaan qasana dasana sana eh, ma arana intaas iyo iyo ana waa imise ismiya ana arana eh, ma keliya sana dasana qasana waa imise intaas waa ugu badan isilaaxaad qasana haddaba lasa waa qaala xadasana qaaladii qaaf keliya laga soo qaatay xadasana adina sanadi baa laga soo qaatay markaasa qaala xadasana la yidhi haddaatan ma keliya oo meel qoran la waa xadasana bay ka dhigan tahay ما كذية وما يلقرون وحدثنا ذكر ينتهي صنع حضارة حدثنا ذكر ينتهي حضارة أنا أخبرنا ذكر ينتهي أرنا هذا أخبرنا ويا أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا وأنا بن عزر بن ثابت قال حدثني عوضاء بن أحمر قال حدثني أبو زيد بن عمر بن أخطب عمر بن أخطب لأن الإنسان قال وخيري عمر بن أخطب الإنسان قال وحنا قال لي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أبا زيد الأذن مني إيسو دهو فامسح ظهري طور خير ممسح فمسحت ظهر ودور في سؤال عنه أيام صوم المرهي فوقع ويكون على أصابع فرائب على الخاطر شامد شيدي قلت حمر وما الخاتم شامد ومحي قال وحور الشعرات كمان لهاين أو مجد سمعات من فوق الصم كمان ورسول إياها وبي قال حدثنا أبو عمار وفي يديس الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين مواقف قال حدثنا أبي أبي وحسين مواقفه قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة ما يقول سؤال جاء سلمان الفارسي بجد ونسبة إلى فارس نسبة إلى فارس وأصحاب الجليل لوية وعلى الصحابة مخمدها إلهي قبل الإسلام بوكو إلهامية وضل الصح إن جرسنا وهو حول هذه وضل صح لها هذه ورقى سلمان الفارسي يسمي سويت ديري كتب خصية الخواتيم قلنا قندون تاسع إنه هشام kitaabkiisa asira aynu socon marka ilaa rasulah buu uyimi sala allahu alay slam xiina qadima madiinata madiine markuu soo galay bimaa xeero calayha dusheeda uu yahay rudabun rudab rudabku timirtu markayna bislaanayso mid bislaanayso ayaa la yidhaha iyo icoda la yidhaha fawadaca uu dejiyey bayna yaday rasuulilahi rasuulka hortiisa sala allahu alay wasalam faqaala wuxuu yihi ya salmanu salmanow ya salmanu salmanow maa haadaa wo maxay waxaa weeyaan waxaan adii keentay faqaala wuxuu uhi sadaqatun calayka waa sadaqaan kuu soo sadaqaysay oo ala asxaabiga asxaabtaada u fiirsan waxyar calaamaadaa la soo siiyey yahuud iyo nasaari iyo waxaan oo dhan buu soo wada maray waxaa lagu yihi nebigaasi hadiyadana wuu qaataa sadaqadana ma qaataa lagu yihi wuu tijaabinayaa isaga inuu yahay iyo cid kale inuu yahu tijaabinayaa oo wuxuu hadduu hadiyadana kaa aqbalo سنقرر وكاقات وايسان اللي قلت معي لفتيس لكن سنقرر وطول اسكعه لايسان ما اتلايد بلي وابرقه الصريع ما هذا كان وامح فقال وحير صدقة عليك والصدقاء لي الأخوص والصدقائسيه وعلى أصحابك أصحابها فقال وحير ارفع قال هذا لو وحير السبقة قال هذا فإما مولا نأكل صدقة صدقة معناك سأسيح qaala wuxuu ihi farafacahu uu qaaday fajaa alqadin bimilihi beri oo kale ayuu la yimid iyadii oo kale fawadacahu bayna yaday rasuulilahi rasuulka hortiisii udhigay sala allahu alay slam faqaala wuxuu ihi maa haada kani waa maxay rasuulkii yaa salmaanu salmaano faqaala wuxuu ihi hadiyatun lak waa hadiyadaan kuusa hadiyey rasuulka ilaahayo faqaala rasuul liasxaabi asxaabtiisa rasuuli nabi sal slam ubsuquu noo kala bixiya oo cuna macnaha uma nadara ila khaatami shaabadii buu eegay salmaan sadasi على ظهر رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به ربي وكان اليهودي يهود قد تحاوصهم وكان وحو أصف مع سلمان وأدول سنجري لليهود قال يهودا فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا انت انت أصل درهم بنبي كسر صلى الله عليه وسلم انت انت أصل درهم أيه كسر يبسدي على